bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslma عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala الnaadimu raximah اllahu tacaala wnaxwu xayin fatxu thaanihi yajib wاrdudhu waawan in yakun canhu qulib wclama التثniyة اxdif lلnasb wmithlu da fi jamci tasxiixi wajab wthaalitثu min naxwi طayibi xudif wshada طaa'iyu maqula bاlأlf wfacaliyu fi faciilati اltuzim wafucaliyu fi fucaylati xutim walxaquu mucalala min cariya min almithaalayni bima taawuliya watamamuu ma kaana kaطawiila whakada ma kaana kaاljaliila whamzu dii madin yunaalu fi اnasb ma kaana fi tahniyati lahu اntasb wansub lisadri jumlati wasadri ma rukiba masjan walithaanin tamama idaafata mabdu'ata bibnin aw ab aw maa lahu tacriifu bthaani wajab fii ma siwaa hada nsuban lilawali maa lam yukhaf labsun kacabdi lashhali wajbur biradi laami maa minhu xudif jawaasan in lam yakun raduhu ulif fi jamci tasxiixi aw fi tathniya waxaqu majbuurin bihadihi waxaqu majbuurin bihadihi towfiya wa biakhin ukhta wa bibnin binta alxiq wa yuunusu abaa xadfataa wdaacifi thaani min hunaa'i thaanihi duu liinin kalaa walaa'i wain yakun kashiyati malfaacadin fajabruhu wafathu caynihi اltuzim wاlwaaxid اdkur naasiba liljamci in lam yushaabih waaxida biاlwadci wmaca faacili wafacalin facil fi nasabi agnaa can ilyaa faqbil wgayru ma aslaftuhu muqarara clى اladii yunqalu minhu اqtusira waxaan kusoo jirnay nasabkii ama baabu nasab ama waxa lagu magacaabo nisba ay nisbat اlismi ilaa gayrihi yaan ku dhex jirna markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wa naxwu xayin fatxu thaanihi yajib wardudhu waawan in yakun canhu qulib wa naxwu wa naxwu xayin xayi iyo wixii lamid ah midkiisa labaad in la fadxiyaahu yajibu waa waajibayaa wardudhu u celi waawan u celi in yakun haddii uu yahay thaanigii quliba canhu waa mid laga soo ragay markii horeba waxaan soo marnay waqiila fi lmarmiyi marmawiyun ay daba joogtaa isimka aakhirkiisa intaan nisba la gelinin hadday ya mushadad hore ugu sii jirtay min ajli yaai nisba ya yadaas mushadadka in la gooyaa waajib aan soo oo sidii shaafici iyo marmawi iyo wixii lamid ah inta wuxuu kuu sheegayaa haddii ya-dii mushadadka ahayd wax ka dambeena ay jiraan hal xaraf keligiisna uu ka horeeyo oo in la nisba loo geliya la rabo waxa weeyaan lama gooynaayo ya-daas sidii hore looma goynayo ee waxaa loo badalayaa asalkeedii horo haday waaw kasoo laabatayna waaw baa loo celinayaa mafhuumkana haddii ya kasoo laabatayna ya baa loo celinayaa sidaas waay markaasuu ku yiri wanaxwu xayin xayin iyo wixii lamid eh kullu mushadadin kulu kalimatin aakhiruhaa yaaun mushadada masbuuqa bixarfin waaxid fatxu thaaniihi in midkiisa labaad la kordhigo yajibu waa waajibayaa wardudhu thaaniga waxaad u celisaa waawan u celi in yakun haddii thaaniga uu yahay quliba canhu waawkii laga soo celiyay fiiri markaan xayun hadda isagoo nisba la gelinin iyouba mushadad iska yahay ayib asigoo sidaas ah liannahu asalkiisi xayiya yuu ahay laba ya labadii ya baa laysku idqaamay xayun uu iska noqday xayiyun laba kelimo oo isku mid ah awal mithlayni muxarakayni fi kelimati adqim laaka mithli sufafi anoo imaa doonta idqaamka marka xayi laba yaabaa ku jirta nisbana ma aha iyadoo nisba haddii in la geliya la rabo marka waxaa waajib a ah lagu leeyahay ha goynin tayib maxaan samaynayaa waxa weeyaan ayadii waxaad u celinaysaa asalkeedii fatxu thaaniihi ya horto kordhig thaaniga soo celi asalkii soo celi xayi maxay ahayd thaanigeedii waxay ahayd waxay ahayd eh, maxaan ku irahdaa ya ya kordhigankeen xaya dhe markaas midka thaalidka ane ya-da labaadne waaw baa loo celinayaa xayawiyun sidaasay noqonay awal baan soo niriyey haddii xarafka uu thalith noqdo waaw baa loo celina ama yadii ha ka yimaado ama waw asalkiisa casa io fata haddii nisba la geliyo casa waaw ay ka timid casawiyun fataa ya ay ka timid fatawiyun maca dalika fiiri marka labadii ya waa la kala furfuray midooda hore waa la kordhiga xaya alayri asalkeeda loo celiyay waana asalkeediba kow midda labaad oo xaraf thaali soo gashay waaw baa loo bedelay markaasaa yaa u nisba lagu daray waawdaasna waa la hoos dhigay liannahu yaa u nisba waxaan ihi wa kulu maa taliihi kasruhu wajab aan soo niri in la hoos dhiga xayawiyun saasay ku timid ayadoo oo ka timiday eh, maxaan ku iraa waawne eh, waxaa lamid a ah baa la yidhi ayun aya thawba fa huwa tayun aa laleeyahay maradii waa la laabay haddii tayun iyadoo ah in wax loo nisbeeya la rabo ya labadan yaa oo isku shidan kala furfur horto asalkeeda waxaa weeyaan tawawiyun ay asalkeeda ahayd laba waaw marka ya labada yaa oo isku shida midooda hore asalkeeda wuu celi tawa ay noqotay midaan xarafka saddexaadna waa mutlaqan in loo celiya waajibay ba marka tawawiyun ay imaanaysaa liannahu min tawaytu markaasuu ku yidhi wa naxwu xayin iyo wixii lahal ah oo haddii kelimadii ay ayama shadada aakhirka ka taal hal xarafna laga holmariyo fatxu thaaniihi midkiisa labaad markii in la nisbay la raba in la kordhigaa waajib ah yajib waa waajiba ah wardudhu celi waawan u celi kan hadda aa loo celinaya laakiin goorma waa in yakun canhu qulib haddii waaw laga soo celi thaaniga waa uu celi thaalidka laakiin ama ya ka yimaado ama waaw ha ka yimaade thaalidka waaw unbaa loo celinaya asiga kaas waa masala mafruuq minhaa waay laakiin wardudhu waawan in yakun canhu qulib waxaa laga fahmaa wardudhu ya-an yakun canhu qulib ya u celi haddii aaniga ya laga soo celi waa sidii xayiyun oo kale xayawiyun oo kale aan lahayn waay taas khilaafka ma joogo ayib almuhim waxa weyaan hadii kelimadii mushadada ay tahay aakhirkeedana oo ay hal xaraf oo ya mushadada ay ku jirta hal xaraf laga hormariyo waa la furfura ya-da mushadadka ah midda horo waxay kasoo ay asalkooda kasoo jeeday oo waaw iyo ya ah loo celina midda kale waaw un baa laga wada dhigaa ama asalkeeda waaw ka timaado ama yaa ka timaado markaas kadib ayaa u nisba la keenayaa sidaasaa marka xayawiyun iyo taawawiyun ay ku noqoni wa calama tahniyati xdif linasab wa mithlu daa fi jamci tasxiixin wajab waxdif goy calama tahniyati tahniyada calaamada goy linasab liajli nasab goy wa mithlu daa midkan oo in calaamadi tahniya la gooyo waxaa lamid eh fii jamci tasxiixin wa mithlu daa midkaana wajaba waa u waajibay fii jamci tasxiixin jamca oo saxiixa ana waa u waajibay yacni haddii tathniya isim tathniya wax in loo nisbee la rabo calaamatu tathniyada goy haddii jamc mudakari saalim in wax loo nisbee la rabo calaamatu jamci mudakar saalim goy jamcu muanath saalim haddii la rabo wax loo nisbeeye jam calaamadiisa goy saas waay wxdif gooy calama taniyati taniyada calaamadeeda linasab liajli nasab zaydaani bay ahayd haddii la raba zaydaani in wax loo nisbay zaydiyun alaleey mufradkeedii waa calaamata taniya oo alif iyo nuunta ahayd waa la jaray zaydiyun aada leedahay wa mithlu daa midkan waxaa lamid e wa mithlu daa midkan iyo wixii lamid eh wajaba waa u waajibay fii jamci tasxiixin jamcu tasxiixa waxaa soo zayduuna yaa la rabaa in wax loo nisbeeyo zaydiyun unbaad leedahay hindaatun muslimaatun aa la rabaa in wax loo nisbeeyo muslimiyun hindiyun aad leedahay keli ah. marka sidaa lagu garanaya kalaamkii inuu meeshaan jamac yahay siyaaqa oo kalaamka unbaa lagu garanaya laakin alnisbatu ila almufrad aw altathniya aw aljamc sawa jamcu tagsiirna maanta dhan wixii lagusoo akrinaya waay w thaalitثu min naxwi طayibi xudif washada طaa'iyu maquula biاlalif wa thaalitثun mid saddexaad oo min naxwi طayibin ka ahaaday xudifa waa la gooyey washada waxaa shaad noqday طaa'iyun baa shaad ee maquulan xaaluhu mid loogu qowlo bilalif lagu qowlay tanna wuxuu u jeedaa haddii yaadii mushadadka ahayd hadda xayin waxay ahayd yaa mushadad oo aakhir kelima dhacday hadda wasadkay ka gashay kelimadii xaraf saxiixna wou ka horeeyaa xaraf saxiixna waa ka dambeeya marka maxaa la samaynayaa waxaa la leeyahay waxaa waajib ah in la xadfo ixda alyaa-eyni in la xadfo yaa waajib ah fiiri markaasu wuxuu ku yiri wa thaalitثu min naxwi طayibin xudif طayibin asalkeeda waxa waaye طayibin laba ya waay oo midoodna ay reeban tahay midda dambana ay hoos dhigan tahay طayibun labadii ya un baa laysku shiday wa thaalitثu min saddexaad oo min naxwi طayibin ah xudifa thalithkaas waa la xadfa yibun yada hoos dhigan aa la xadfaya hadday yada labada ya kulma midooda ay hoos dhigan tahay midaas waa la xadfayaa ayib markaasaa nisbadii la keena oo maxay noqonaysaa ayib hadii la aybiyun aybiyun mid wanaag loo nisbay awal waxay ahayd ayibun ayadoo saasa ah, yada dambotay hore la geli ayibuna isku noqotay marka ya-da shidan waxay ka kooban tahay mid horoo reeban iyo mid dambe oo hoos dhigan midii hoos dhigeedna gooy tii reebneed sideeda ku baaqiyeel taybiyun dheh markaa taybiyun dheh saas markay tahay yaa waajib abuu ku leehay markaasuu ku yiri washada طaa'iyun maquula biاlalif washada waxaa shaad noqday طaa'iyun in la yidhaahdo maquulan xaaluu yahay midki loogu qowlay oo bilalifi loogu qowlay baa shaad noqday buuri liannahu tay-iyun qiyaaskii waxay ahayd tay-in markii la rabay in wax loo nisbeeyo tay-in qabiilo waa oo ibnu maaligan xataa taa'i baa la yihahdaa fiiri aلطaa'i muxamed ibni cabdillaahi ibni muxamed ibni cabdillaahi aljayaani aلطaa'i baa la yihahdaa ayib marka طayin waa qabiila min qabaa'il اcarab almacruufa alcariiqa طayun markii la nisbay la rabo in طayiyun layska yidhah bay ahayd طayiyun in la yidhahdo waxba laga bedelin lannahu wax shidan ma joogaan kelimadii aakhirkeeda un yaa un lagu dara bay ahayd eed hamsada kadib yaa iska keen طayiyun saasay ahayd markaasay qiyaaska ka tageeno waxay yidhaahdeen طaa'iyun ya-di oo reebneeda alif loo bedelay linfitaaxi maa qablaha markaasaa hamsadina liajli yaa nisba loo hoos dhigay aaiyun marka shaad waa lgu le qiyaastii way ka duwan tahay wa facaliyun fii faciilata اltuzim wa fucaliyun fii fucaylatin xutim marka wuxuu ku leeyahay musanifka wa facaliyun fii faciilati اltuzim wa fucaliyu fii fucaylatin xutim wa facaliyun wasankaas facaliga ah ultusima waa la laasimay fii faciilatin a loo laasimay wa fucaliyunne xutima waa la waajibiyey fii fucaylatin a loo waajibiyey fiiri markaan wuxuu ku leeyahay isimka haddii uu ku yimaado mufradkiisa faciila hadduu ku yimaado oo taa u taaniih ay ku jirto yajibu xadfuhaa sideen hore usoo sheegnay wa taaa taaniithin hore baan usoo sheegnay iyo alifu taaniith ba alifu taaniih in la gooynay faciilatin tadeeda waa la gooye waa fahamnay markii tadii la gooye yaa yadii ka horeyso haddana lasii gooye walxadfu yunaasibuhu lxadfu markaasaa faciila wixii ku yimidaa facaliyun lagu nisbay fiiri mathalan xaniifa abu xaniifa abu xaniifa haddii in wax loo nisbeeye la rabo xanafiyun aa laleeyahay ta'di waa la goy liajli yaa nisbaa loo goy horyaan soo sheegnay maka makiyun in laleeyahay ko waxay ahayd marka xaniifiyun in la yidhaaho ya'dii dambo in la baaqi yeela ahayd mana la baaqi yeelin waa la gooy marka wixii faciila oo taa u taaniid ku jirto calaa wasni faciila ku yimaado markii in la nisbeeya la rabo taa u taaniidkana waa la goynaa alyaa qabla alakhiirna waa la goynaya markaasaa waxaa leeyahy facaliyun a laleeyahay waxaa lamid e eh, wa fucaliyunne wuxutima waa la waajibiyey fii fucaylatin wixii fucayla mufradkeeda ay tahay markii nisbe in la geliya la rabo waxaa laleeyahay fucaliyun yaa laleeyahay juhayna fucayla waa mufrad aلnisbaة ilىa juhayna qabiilkaas juhaniyun alal ninkii juhaniyun fucaliyun saas waay laakiin taa haddayna ku jirin oo faciil iyo fucayl ay noqotay ta kuma jirto marka waxaa way sidiisaa loo dhaafaa amiir iyo kariim haddii la rabo in la nisbeeyo amiiriyun kariimiyun a la iska leeyahay liannahu faciil iyo fucayl bay ku kala yimideen laakiin waxa weeyaan yaa nisba ma wataan marka faciil amiir kariim fucayl waxaa kamid ah eh, numayr iyo kuleyb sidoodaa lagu dhaafaa taa u taaniih ma wataan marka numayriyun kuleybiyun aa laleeyahay laakiin ta'daas xadafkeeda awgeed yaa keentay in yadi horan la xadfo su-aasha marka waxaa meesha ku jirtaa muanathkii iyo mudakarkii way isku darsamayaan fucayl oo mudakar ah iyo fucayla oo muanath ah nisbadoodii fucaliyuna isla noqdeen labadii marka waa isku darsamayaan baa lagu leeyahay oo waa ka hadda xaniifa iyo shariifa shariifa waxaad leedahay sharafiyun aa loo nisbaynayo marka wixii shaad ah waa goonigeeda laakiin wixii kale sidooda in loo dhaafay ahayd marka kalaamka siyaaqiisa unbaa lagu kala bixinaya ko waxaa gariib ah fucayl iyo iyo faciila fucayla iyo faciila oon ta'wadanin oo haddana mucaamalata faciila iyo fucayla loola dhaqmaa la arkay mathalan waxaa laleeyahay quraysh oo kale quraysh waa fucayl ta ma wadato markii wax loo nisbaynayo qurayshiyun in la yidhaahay ahayd oon ya-da la goynin maca daalika waa la goy ba la yiri waxaa weeyaan fucayl oo ta ka maqan taha loola dhaqmay midkii tada ku jirtay oo kale yaa loola dhaqmay ayib thaqiif waxaa waaya faciil oon ta wadanin oo faciila meeshii laga dhihi lahay waxay ahayd thaqiifiyun in la yihahdo thaqafiyun haddana la yihah ya waa la gooyey marka waxaasoo dhan waa shaad laakiin qaacidada mutaridkaa haddaa faciila iyo fucayla ay ta wataan taada iyada oo laamta ka horeysa waa laisla goynaya haddii mudakar yihiin o ta wadaninna sidooda loo dhaafay asalka sidaas waay laakiin baab kasta mid baa ka shaadoobay wa alxaquu mucalala min cariya min almithaalayni bimatta uliya wa alxaquu waxay haleyshiiyeen mucalala min laam midka ka jiran bimaa bay haleeshiyeen uuliya bimaa bay heshe ataaw taadii uuliya la xariiriya oo min almithaaleyni fiir markan wa alxaquu waxay haleeshiyeen mucala laamin laamka midka ka jiran kaasoo cariya ka dharbeelay min taa'i ka dharbeelay bimaa bay haleeshiyeen uuliya lala xariiriyey oo min almiithaalayni xaal uu ka mid yahay ayb ulajeedada waxa weeyaan hadda waxaan soo niriyey faciila iyo fucayla ayadoo saxiixayn ahaan soo sheegnay waxaa lamid abow ah ku leeyahay faciila iyo fucayla oo laamta ka jiran tahay taana aan wadanin xugum ay noqdeen mathalan fiiri waxaa tidhi cadiyun cadiyun waxaa weeyaan hadda faciilun faciilun weeyaan meeshii faciilatun laga rabay faciilun ay noqotay oo ta ma wadato laamtina way ka jiran tahay marka waxaa lagu leeyahay faciila hadii tadi laga gooyo oo laamtana ay ka jiran tahay waxay la xugum tahay faciilo oo ta wadato oo waxaa la goynaa yada maa qabla alakhiirka la goyna wa alxaquu waxay haleeshiyeen mucala laamin laamta miday ka jiran tahay kaasoo cariya min ataai marka fiiri ataadaas fiiri min i ataai cariya ka dharbeelay min ataai tadi bimaa bay haleeshiyeen uuliya lala xariiriya tadi oo min almithaalayni saabiqayn labadii mithaal xaal uu ka mid yahay waxaa loo jeedaa hadday faciila iyo fucayla ta ay wadanin laakiin laamta ay ka jiran yihiin kuwii tada wadta unbay la xugum yihiinoo tadii sida looga goynay iyo laamtii yadii ka horeysay marka fiiri cadiyun iyo qusayun qusayun iyo cadiyun cadiyunna waxaa waay cadiyun faciilun waa faciilo oo ta wadanin qusayunna waxaa weyaan waxaa weeyaan qusayun fucaliyun ay la mid tahay marka waa fucayl fucayla qusayun fucaylatun qusayun ay asalkeedii ahayd gaayatu maa fi lamri tadi ma wataan laakiin tadi ay wadanina laamtay ka jiran yihiin likownihimaa muctalay allaami ucطiya xukma almulxaqi bitaa marka cadiyun markii la taskhiirinayo cadawiyun aa laleeyahay oo hadda cadaywin cadaywiyun ay ahayd awalkii horo ya-dii hore sidii faciila looga xadfay yaa tana looga xadfay ilan cadiyun laba ya ahayd yana way reeban tahay tan reeban in sideeda lagu baaqi yeelo midda dambana waaw loo bedelo oo cadaywiyun la yidhaah ahayd lama dhihine sidii faciila loola dhaqmay oo yadii maa qabla alakhiirka waa la gooy markaasaa midii waawga isu bedashayna yaa loo hoos dhigay min ajli yaai nisba cadawiyun aa leeyahay qusayunna lama dhihin qusaywiyun lama dhihine eh, qusawiyun aa ah, la yihi yadii hore waa la gooy oo sidii faciila iyo fucayla yadooda loo gooy markii tada la jirtay yaa markii laamta ay ka jiran yihiin oy tada wadanina lagal xoogum dhigay intaas weeyaan walidaalika waxaad ku garanaysaa wa alxaquumu laamin cariya ah, markuu hadii laamta ay fiyowdahay hadda fiiri caqiil oo kale faciil waay ta wadato waa faciila oo tadi laga gooye yadaas oo laamka ka horeysa waa la baaqiyeel caqiliyun al caqaliyun lama dhahay sidii facaliyun oo ma dhahay cuqayl fiiri cuqayl haddii in la nasba geliya la rabo cuqayliyun yadi sideeda lagu baaqiyeel liannahu fucayl baa ha ku yimaado laakiin ta wato marka alxaquu waxay haleeshiyeen mucala laamin laamtiisa miday jiran tahay mucalkoo cariya ka dharbeele min ataa'i bimaa bay kala xugum dhigeen uuliya ta'di lala xariiriya oo min almithaaliyni ka mid ah oo facaliyun iyo fucaylan tuntidi waa tamamuu maa kaana kaawiila wa maa kaana kaljaliila ayb wuxuu ku leeyahay hadda waxaan soo sheegnay markii faciila iyo fucayla ay saxiixay allaami yihiin waa la soo sheegay ayagoo laamta ka jirana waa lasoo sheegay hadda cayntii baa loo yimiday hadday wasankii faciila uu ku yimaado faciiladina ay tahay muctala cayn ma ahani muctala laam ay tahay ama mudaacaf ay tahay waxa weeyaan waa dhammaystiranoo waxba lagama goynin waxaad leedahay watamamuu way dhammaystireen ma kaana ka طawiila waxaa weyaan waa faciila oo ay caynta ka jiran tahay dadi waa kalima lkalima waawgaas meesha ku jirane waa cayn kalima waay cayn اlkalima xaraf waawa yalwaawna min xuruuf alcila buu kamid yahay ya-da waawda ka dambaysa waa ya-dii ay wadatay waa lagama hadlayo marka watamamuu waydhamay dhammaystireen maa kaana ka awiila awiila markii wax loo nisbey la rabo sidiisaa lagu baaq taa u taniid unbaa laga jaray awiila awiiliyun ninkii dhirka loo nisbey waay marka maa kaana ka awiila wuxuu u jeedaa maa jaa calaa wasni faciila wa kaana muctala cayni marka waxaa weyaan ya oo laamta ka lama goynin sideedaa lagu baaq yeelay tadi ta taniid unbaa la gooyay awiila marka waxaa l طawiiliyun wahaakada maa kaana kaljaliila waxaa weeyaan waa faciiladii oo mudaacaf ah mudaacaf waxaa laba xarafa iska soo daba laablaabatay laamtan iyo laamta oo ya-da u dhexaysa kelimada mudaacafaa la ayadana ya lama goynin waa la baaq yeela ya baa laga gooya oo jaliiliyun lama dhihin julaliyun lama dhihin oo fucaliyun laguma jamcin lagu nisbaynin ayb marka kaasuu ujeedaa watamamuu way dhammaystireen maa kaana ka tawiila oo ya oo tawiila waawga ka dambeysa lama goynin sidii fucaliyun ya loo goynay wahaakada maa kaana kaljaliila wixii mudaacafna waa lamid wa hamzu dii madin yunaalu fi nasab maa kaana fi tahniyati lahu intasab wa hamzu dii madin mid mad-u saaxibe hamzadiisa yunaalu fi nasabi nasabka waxaa lagu gaaraa maa xugum kaana ahaaday intasaba lahu lidii hamzi u nisab sheegtay fi tathniyati haddii isim oo oo alifu taaniihi lmamduuda ay ku jirto haddaad doontid inaad nisba gelisid waxaa loola dhaqmaa aliftaas mamduudada hamzada ka dambaysa waxaa loola dhaqmaa markii la tahniyeynayo sida loola dhaqmi jiray wamaa ka saxraaa biwaawin thuniya wa naxwi cilbaain kisaain waxayaa biwaawin aw hamzin wagayra maa dukir saxiix waatan soo dhaafnay tahniyat lmaqsuur io mamduudan ku soo dhaafnay isimka haddii ay alifu taaniih lmamduuda hadday ku jirto hadday zaa'ida tahay waaw baa loo bedelay xamraa oo kale markii la tathniine xamraawaani ay ahayd hamzadii waxaa loo bedelay waaw liannahaa zaa'ida liajli taaniith sidii tahniyada waaw ugu bedelaysay markii la nisbaynaane hamzadii dambe waaw u bedela xamraawiyun dheh haddane wa hamzu dii madin fi nasab ayib hadday alifta ilxaaq tahay ama asal a laga soo wareejiya hamzadine laba wajaa ku banaanay waa tili wa naxwi cilbaain wa kisaain waxayaa biwaawin oo hamzin cilbaain oo kale alifteeda ilxaaq waa waxaa banaanayd cilbaaani in la i iyo cilbaawaani sidiibaa intan waxay ku banaan tahay inaad tidhah wa cilbaawiyun inaad tidhaahdid kisaa'iyun wa kisaawiyun inaad tidhaahdid labadiiba way kugu banaan wgayra maa dukira saxiix baa layihi haddii hamzada asal tahayne oo waawka soo gadoomin ya ayna ka imaanin waxawa tubqa calaa maa hiya caleyhi quraa oo kale quraaani a lalahay markii hadda nisba la geli quraa'iyun a laleeya hamsi sidaa loo dhaafay almuhim waxaa lagu leeyahay hamzadan oo alifulmamduuda kadib dhacda waxaa loola dhaqmaa sidii tathniyada markii aan rabnay in la tathniya isimkaa sidii markaasuu uri wahamzu dii madin mad mid saaxiib hamsadiisa yunaalu fi nasabi markii nisba laga raba waxaa lagu gaaraa maa ariiqa lagu gaaraa kaana uu ahaa intasaba u nasab sheegtay lahu lidalika اsmi اlmamduudi fi tathniyatin markii in la tathniya la raba isimka mamduudkaa sida loola dhaqmi jiray yaa markii nisbe in la geliya la rabana loola dhaqmaya intaa kali awaay wاnsub لsadri jumlaة وsadri ma rukiba maزa wlithani tama ma iضاafaة mabduءaة bibni aw ab aw ma lahu الtacriifu bالthanي wajab fي ma siwaa hada nsuba lilأwli ma lam yukhaf labsun kacabd اlأshhli wuxuu ku leeyahay wansub nisbay lisadri jumlati jumla mideeda qeybteeda hore u nisbay iyo wasadri ma isim sadrigiisa u nisbay rukiba masjan laysu saaro laysku dheehay wuxuu ku leeyahay isimka aada nisbaynaysa haddii uu asalkiisa jumla ka soo jeedo ama tarkiib masji ou yahay labada midka hore u nisbay leh mathalan waa tii hore aan soo niri nin baaba jumla lagu magacaabay taabata sharan aa nin lagu magacaabay marka taabada iyo sharan uu ka kooban yahay markaad rabtid jumladaas inaad wax u nisbaysid mida hore wax u nisbey sharanti iska goy taabatiyun dheh wansub lisadri jumlatin kaas waa sadri jumlatin jumlo ninkii lagu magacaabay jumlada labay ka kooban tahay cajuskeeda ma ahana sadrigeeda nisbadi gili oo taabada sharun taabadiyun dheh sharuntina iska goy wansub lisadri jumlatin wa sadri maa rukiba masjan wixii laysu saaray masji awgeedne qaybta hore u nisbay bacla baka bacla io baka bacli io bakay kale ahayd markii bacla baka in wax loo nisbeeye la rabo baclada keligeed u nisbay bacliyun aada leedahay bakadii waa goysa wa sadri maa rukiba masjidan wixii tarkiib masjid ane cajuska lama rabe sadriga qeybta hore nisbadii geli qeybta dambena iska goy intaas waa ka dhamayn walithaanin wansub lithaanin mid labaadna u haanigoo tamama dhammaystiray idaafatan dhammaystiray idaafadoo mabduu'atan lagu bilaabay bibnin lagu bilaabay aw abin lagu bilaabay haddii nin idaafa isim oo ibni loo idaafay ama ab loo idaafay haddaad rabto waxa u nisbaysid abuu xaniifa oo kalead rabtaa inaad wax u nisbaysid ma abuu baad u nisbayna oo ad sadrigaa mase midka labaad wali thaanin oo ku leeyahy marka abu xaniifa hadad wax u nisbaysa aad rabtid xanafiyun dheh abuudi ha u nisbaynin walithaanin tii hore sadri bay aheyd tanne walithaanin qeybta labaad u nisbay kan hore maaha abki goy walithaanin u nisbay isimkii thaanigoo tamama dhammaystiray idaafatan idaafadoo mabduu'atan lagu bilowda bibnin aw abin bibni cabaas hadday tahay midka labaado cabaas cabaasiyun dheh abuu bakriyun dheh bibnin ibni zubayr zubayriyun dheh ibniga ha u nisbaynin hada hadday kelimada laba ka kooban tahay oo qeybteeda hore ibni iyo ab ay noqdaan ibni iyo abi iska gooy midka damba nisbada gili markaas abu xaniifa xaniifiyun dhe abu bakrin bakriyun dhe ibnina ibni cabaas cabaasiyun dhe ibni zubayr zubayriyun dhe wahaakada taasna qeybtaasay ku baxday aw maa lahu tacriifu bthaani wajab aw maa wansub u nisbay maa isim u nisbay lahu atacriifu tacriifkii wajaba lahu asigu u waajib ugu waajibay haddii laba isim laysku idaafeeyo oo midka hore uu nakiro yahay ka dambana macrifo uu yahay hadda ghulaam waa nakiro ulaam hadaa soo nakira zayd u idaafayso hulaamu zaydin hulaamkii macrifo buu ku helay wuxuu ku helay min amudaaf ilayhi buu ku macrifo lanna waxaa la yihahda macaarifta waa intaas iyo wamaa udiifa ilaa waaxidi min almacaarifi ibni hadaa tiraa ibniga macrifo buu noqday liannahu yaada loo idaafay marka fiiri hulaamu zaydin hulaamkii oo nakira e macrifadii uu ka helay zaydka mudaaf iley ah markaasu wuxuu ku leeyahay waxaad wax u idaafaysaa laba isim hadday isku yimaadiin midkoodana macrifa uu ka hela midka kale midka macrifada laga helay nisbada gili hadda yaa macrifo laga helay hulaamu zaydin zaydaa macrifo laga helay zaydna macrifo hulaamna macrifo u helay zaydna midkii laga helay macrifaday waa marka waxaad goynaysaa hulaamkii hore goy zaydiyun dhe markaas wansub u nisbay e, limaa u nisbay aلtacriifu asiga in la macrifeeyo oo ghulaamkii waa macrifa in laga dhigaa wajaba uu u waajibay bthaani bisababi thaani ugu waajibay wajaba lahu macrifada ay u waajibtay bithaani fiiri ghulaamkii macrifou helay macrifada wuxuu ka helay zaydka ka dambeeya saas hadday tahay midka dambe ou macrifada ka helay kaas nisbada geli kan horena iska goy ulaamu zaydin hadaad rabtid macrif inaad nisba geliso zaydiyun unbaad leedahay markaasuu wuxuu ku yidhi fii maa siwaa hada nsuban lilawali maa lam yukhaf labsun ka cabdi lashhali fii maa siwaa hada wansuba nasbay lilawali u nisbay fii maa siwaa hada hadday idaafada ay ibnin iyo ab lagu bilaabanin ama midka hore midka labaad uusan ku macrifoobin daa'iman nisbada kan horaa iskale alagu leeyahy wansuba nisbay oo yaa u nisbadii gili lil awali midka hore gili midka labaadna iska gooy fii maa siwaa hada intaan aan soo sheegay wixii ka soo haray maa lam yukhaf labsun ha ii dambayso waxaad leedahay mathalan في eh, ma siwaa hada sub اlأwli imru qays haddii wax in loo idaafee la rabo waxa weeyaan unsuba lilawali imri'iyun aada leedahay qayski waad iska goynaysaa liannahu waxaa weeyaan laba kelimood la isku idaafay midka hore ibni abna ma ah kow eh, jumlana ma aha tarkiib masjina ma aha marka maxaa la samaynayaa wala lwal wala lwal iktasaba almacrifa min athani saas haday intoodii hadday ka maran tahay midka hora loo nisbaynayaa oo imru qays waa idaafa ha dirtaan idaafadii ibnin iyo abna laguma bilaabanin marka qaysiyun ha dhihine imri'iyun dheh sidaasaa lagu garanay maa lam yukhaf labsun haddaanan ishkaal laga cabsanin ka cabdilashhali iyo wixii lamid a weeyaan haddii labsi ou keeno labadooda midka hore haddii nisba la geliya hadduu ka laazima ishkaal inuu ka yimaado kan danbaa markaa la gelina ka cabdilashhali hadda cabdilashhali haddaad kan hore ya-da geliso cabdiyun tiraadid in cabdiyuntaas cabdullaahi inaad ujeedid cabdiraxmaan inaad ujeedid cabdilashhal inaad ujeedid lama yaqaano saas markay noqotay kan danbaad u idaafaynysaa ishkaalkase looga badbaado ashaliyun baad leedahay laakiin wixii ka soo haray kan horaa loo idaafaynayaa intaas weeyaan maa lam yukhaf labsun ka cabdilashhali sidaas weeyaan ayib cabdilqaysna waa lamid ciidane wاjbur biradi laami maa minhu xudif jawaaza in lam yakun radhu ulif fii jamcayi الtasxiixi aw fi اtathniya waxaqu majbuurin bihadi towfiya wajbur ku kab biraddi laami laamti soo celintaankeeda maa isim ku kab xudifa minhu laamti laga gooyay jawaasan si banaanaashaca in lam yaku hadduusan ahayn radduhu laamka in la soo celiyo ulifa mid la ogaaday fii jamcayi tasxiixi labadii jamac oo saxiixa ahay haddaan soo celitaankeeda lagu ogaanin aw fi tahniya tahniyada soo celitaankeeda haddaan lagu ogaanin wuxuu ku leeyahay isimka nisbada in la geliye la rabo asalkiisi hadduu laamtiisa ay ka go-need laamta hadday ka go-need laba xaala markan kama marno laamtaas in markii la tahniyeyna isimkaas ama jamcu mudakari saalim ama jamcu lmuanath saalim la jamcinaya hadday laamta soo noqon jirtay in la soo celiyo waajib waayo haddii laamtaas markii isimka la taniin ama la jamcinay laamta ayna soo noqon jirin markaad aada nisba joogtid in la soo celiyo waajib mah laakiin waa banaan tahay intaa keliya a ah, meeshaa lagala jeeda ayib markaasuu wuxuu ku leeyahay wajbur kab biraddi laami laamta soo celinteeda ku kab maa isim xudifa minhu laamta laga gooy jawaazan si banaanaasho ah laamti soo celitaankeeda ku kab iyadoo banaan oo laazim ayna kuga hayn inay soo celisid laakiin goormay jawaasan toysan waajib ahayn in lam yaku haddii uusan ahayn laamkaas radduhu soo celitaankiisa ulifa mid la ogaaday fii jamcayi tasxiixi labadii jamac oo saxiixa salim jamcu jamcunad saalim haddii soo celitaankeeda aan lagu ogaanin ow fi tathniya tathniya in la soo celiya inay waajib eed haddaan lagu ogaanin oo hadii markii isimka la tahniyeynayo ama la jamcinaya la soo celi jiray waajib ay noqona jawaas ma ah hadii jamac iyo tathniye aan la soo celi jirinne inta jawaas ay tahay waana goy kartaan waana xadfi kartaa mithaalkaad ku garanaysa mathalan waxaa weeyaan alyad oo kale yad hadeertaan hadii hal tathniya la yidhaahdo yad isimkan laba xaraf hadda ka joogto yadayun asalkeeda yadayun bay aheed yaba baa ka maqanoo laamti ah ilaan waxaan idhi isim mucrab ah oo laba xaraf ka kooban ma jiro yadayun ay ahayd yadi markii waa malago yaduna layiri ko marka waa la fiirina yadi bal tahniyey yadaani laamti maqneed waxba lama soo celinin sidiisa lagu tahniyey ayib marka waxaa kuu banaan inta hadayna yadi taniya soo laabanin inta waxaa kuu banaan inad goysadood yadiyun inaad tiraahdi ko iyo inaad tiraahdi yadawiyun inaad tiraahdo yadi adlaamta soo celisado waaw loo bedelay maadaama markii la taniyeynayo ama la jamcinayo in la soo celiya ayna waajib kuugu ahayn oo aan la soo celi jirin taniyada jamca inta in la soo celiyay waajib maaha laakiin jawaaz waay marka yadaani ibnun oo kale markii la taniyeynayo asalkeeda ibnawun ay aheeda ibnaani alle waawgii lama soo celino oo laamulkelima ahayd marka inta waxaa kuu banaan inaad soo celisid inaad ka daysid ibniyun iyo ibnawiyun waa kuu banaan tahay jawaazan laakiin isimkii markii la tathniine laamta haddii loo soo celiyo waxaa ka mid a ah abun oo kale hadda fiiri hamse iyo ba-un baa joogto abawun ay ahayd waawdiyaa maqan markii la tathniinay maxaa laleeyahay abawaani waa soo noqotay fii xaali tathniya waawdi oo laamulkelima ahayd waa soo laabatay marka waxaa waajib ah markii la taskhiirinayo oo nisba la gelinayo in laamti la soo celiyo oo abawiyun la yidhah abiyun ma banaana markaas akhuna lamid e markii la tatniina akhawaani ayaa laleeyahay haddayba tatniyada soo noqotay nisbada in la soo celiyo waajib waaye sidaasaad leedahay ayib markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wajbur kab biradi laami laamtoo loo soo celiyo ku kab maa isim xudifa minhu laamta laga gooyo jawaasan si banaanaasha goormay jawaas tahay laamta in la soo celiyo iyo inan la gooyo ay kuu banaan tahay in lam yakun laamka haduusan ahan radduu soo celintiisa ulifa kii la ogaaday fii jamcayi tasxiixi labadii jamaco saxiix ahay aw fi tathniyati tathniyadii haddii tathniyada la soo celi jiri laamto inta in la soo celiyo waajib waa jawaas ma ah haddii markii la tahniyeynayo ay soo noqon jirin inta in la soo celiya jawaaz waaye waajib ma ah intaas kale waa wa xaqu majbuurin bihadihi towfiya wa xaqu majbuurin mid la kaba xaqiisa bihaadihi lagu kabay towfiyatun in la dhamaystira waay macnaha waxa weeyaan markaad laamti u soo celisid abun oo kale markaad nisba inaad gelisi arabti ah xarafkii ka maqnaa usoo celi waawgi ahay abawiyun ya-di unbaa lagu dhamaystira ya u nisbada ahayd yaa lagu dhamaystiraya ayada wax kaloo laga goynayo malaha intaas keliya buu ujeeda xaqu majbuurin bi hadihi towfiya waa loo dhamaystira inta ka dhiman markaasuu wuxuu ku yiri wa biakin wa biakhin ukhtan wa bibnin binta alxiq wayunus wa yunusu abaa xadfataa wuxuu ku leeya wa alxiq xaleeshii ukhtan waxaad haleeshiisaa biakhin haleeshii wa bintanna waxaad haleeshaa bibnin haleeshii wa yuunusu imaamu yuunusne abaa wuxuu diiday xadfa taai tadi markii eh, in laga xadfou diiday tanna masalo kale hadda waxaan soo niriyey akhun iyo ibnun markii nisbe in la geliya la rabo in laamtooda la soo celiya waajib waaye waxaan waajib u niri liannahu markii la tahniyeyna loo soo celi jiray oo marka ibnun markii la tahniyeynayo ibnayaani ibnaani dheh tayib ha ibni wuxuu la mid yahay sida yadin oo kale waay lama soo celi jirin ibnun markii la eh, la nisbaynayo labaa kuu banaaneed inaad tiraahda ibnawiyun iyo ibnaani liannahu markii la tahniyeynayo waawdiisa ma soo noqon jirin laamti ma soo noqon jirin ibnaani oo ibnayaani lama dhihi jirin markii la jamcinayo banuun aa laleeyahay waawdaas jamcudakarsaalima iskale laamti waa maqan tahay maadaama markii la jamcinayo la tahniyey laamti ay soo noqon jirin markii nisbe la geliya yaa waxaa ku banaan laamti lasoo celi in la dhaayo ayadoo saas ah ibnun waa fahmnay markaan markii nisbe la geli ibnawiyun ama ibniyuna laleeyahay binti oo muanadkeeda maxaa lagu samaynaa jumhuurta waxay qabaan sidii ibniga oo kale loo yeela bintu nisbadeeda waxaa weeyaan banawiyun ibnawiyun ama ama waxaad leedahay ama ibniyun aad leedahay oo waxay lamid tahay ibniga oo kale ukhtun markii nisbe lala geliyo akhawiyun yay ahayd ukhtuna akhawiyun aanleeha dakarkii iyo mudakarkii iyo muanafkii nisbadoodii isku wada mid waay khulaasat lqowl wuxuu u jeedaa haddii ukhti oo muanath ah ama binti oo muanath ah haddii nisbe la geliyo yaa u ta'da waa laga goynaa sidii mudakarkiia loola dhaqmaya oo ukhtu nisbadeedii waxaa laleeyahay ukhawiyun sidii dakarkii oo kale bintun nisbadeedii banawiyun ama ibnawiyuna laleeyahay sidii dakarkii oo kale yaa laga dhigaya sidaasay jumhuurta siibawehi keyrkiisa qabaan wa yuunusu imaamu yuunusne abaa wuxuu diiday xadfataa asigaa khilaafay oo ukhtu nisba haddii la geliyo ukhtiyun a tadeeda waa loo baaqiyeela bintuna bintiyun a tadeeda waa loo baaqiyeela saasuu qabaa imaamu yuunus markaasuu musanif wxuu ii wadaacif thaani min hunaa'i thaanihi dhuliinin kalaa walaa'i wadaacif laablaab athaaniya midka labaad oo min hunaa'iyin kelimo laba kelimo ka kooban wixii ka yimaado midkooda oo labaad laablaab hunaa'igoo thaanihi midkiisaa labaad dhuliinin mid macnaha jilacsan jaleec u saaxib yahay mithaalkii kalaa walaa'i weeyaan wuxuu leeyahay isimka oo la nisbeynayo hadduu laba xaraf keligiis asalkiisiba yahay laba xarafuu ka kooban yahay labada xaraf marka waxay laba midkood unbuu yahay imaa labada xaraf inay saxiixayn wadan yihiin ama xarafka labaad uu muctal yahay xarafka labaad hadduu saxiix yahay musanifka kama hadlin waaba laga aamusay labadiiba waa ku banaan kam oo kala nin lagu magacaabay ninkii kam lagu magacaaba nin loo nisbay markaas waxaa kuu banaan inaad sideed iyadoo a kam ahayd kamiyun aad iska tiraahdo miimkan liajli yaa nisba loo hoos dhigaa kamiyun inad tiraah waa banaan tahay waxaa kaloo kuu banaan kamiyun inad tiraaho miimkii aad laablaabtidna waa kuu banaan tahay musanifka taas kama hadlin laakiin waa laga fahmay laakiin waxaa laga hadlaya meeshan wadaacif thaani min hunaa'i thaanihi dhulinin kelimo oo ka kooban laba xaraf isimkii laba xaraf uu ka koobmay midkiisa labaadn xarfuliinow noqday bimacnaa waxa weeyaan waa alif qablahu fatxa oo waawun qablahu dama ou yaa qablahu kasra ayay noqotay maxaa la samaynayaa wuxuu ku midkii labaad yaad laablaabaysaa laa a nin loo loo bixiye laa hadday xaraf tahay nisba ma gasho laa baa nin loo bixiyey ninkii asiga ah ayaa la rabaa marka dad in loo noo loo nisbeeyo wuxuu ku leeyahay laadi xarafkeeda labaad laab laab ay xarafka labaad waa alif reeban alif reeban keen laba alif oo reeban markay kulmaan ma socon karaan waxaad samaynaysaa alifkii labaadood keentay aad hamso u bedelay hamsadaasaad hoos dhigaysaa liajli sixati yaai nisba laa-iyun aada leedahay ninoo dhib badanaa dadka waxay ku magacaabeen laa ay ku magacaabeen markaasaa waxaa li ninkan laa-iyuna la yihahdaa nin laa loo nisbay wax kale ma yaqaana diida unbuu yaqaana aada leedahay fiiri markaan ayadoo laa ahayd wadaacif laablaab athaani midka labaad xarafka labaad oo min thunaaiyin kelima laba xaraf ka kooban xarafkeeda labaad laalaab haaniyihi midka labaadna duuliinan ou yahay laa adaa tiraahdeed fiir kelimada laba xaraf waay midkeedii labaad waa alif fatxa ka horeysa oo duuliinin saas markay tahay alifkaas laablaab alifka la keen alif kale markii la keeno hamsuhu tilqaa'iyan isku bedela laa iyun alaleeyahy marka sidaas ujeeda ayib waxaa banaan in hamsada waaw loo bedelana oo laawiyun la yidhahdana waa banaan tahay wa in yakun ka shiyatin malfaacadim fajabruhu wa fatxu caynihi iltuzim wa in yakun haddii uu yahay maa isimkii cadima alfaa fa'da waayay ka oo kale hadduu la mid yahay fajabruhu in la kabo wa fadcuyni cayntiisana in la kordhigo ultizima waa la laasimay fiiri markaan waxa weeyaan isimkia wuxuu yahay muctala lfaa ka shiyatin marka lagu leeyahay shiya calaamo weeyaane waxa weeyaan fadi baa iska jiran yahay isimki ayib asigoo fadi ka jiran yo haddana wuxuu noqday muctala laam faadina waa ka jiran yahay laamtina waa ka jiran yahay saas hadday noqoto sidii kashiya mithaalkiia lagugu soo qaatee waxaa waajiba horta fa jabruhu biraddi maa faqadahu fadi waa la soo celinaa kow wa fatu caynihina waa waajib oo xarafka labaad waa la kordhigayaa midka saddexaadna waa la hoos dhigayaa oo min ajli eesh yaa in nisba loo hoos dhigaya markaasuu ku yidhi wa in yakun haddii uu yahay maa isimkii cadima alfaaa fa'da waayay ka shiyatin oo kale hadduu la mid yahay fajabruhu fa'dii ou waay in lagu soo celiyo loogu kabo iyo wa fatu caynihi cayntiisa in la kordhigo ultusima waa la laazimay marka fiiri shiya oo eh, manaha bar ah shiya bar waay barti haddii waxu nisbay lagu yidhaahdo kelimadan shiyada tada tada labaadoo tada horta marbuuta weeyaanoo waa taa taaniitha wax kuma jirto isimka shiin iyo ya ka mid amaa asalkeeda washiya buu ahay alwashyu waa macnaha waa calaamo ama bar waay washyu iyadoo washyi ah yaa nisba la geliyey marka waxaa lagu xarafka labaad oo shiintana kordhigs labo ya-dii oo shiyada ahaydne waaw oo maksuura u badel lisixati yaai nisba wishayun wiishaawiyun dheh wiishaawiyun waawdi waa la soo celinayaa oo fadi ahayd kow shiintina waa la kordhigay wiishaawiyun ya-dii oo shiya ku jirtayne maadaama thaalitث ay tahay sidii casaa alifteedii iyo fataa alifteediiba waaw baa loo badala idina waaw baa loo badelaya markaasaad leedahay wishawiyun sidaasaad leedahay markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wa in yakun haddii uu yahay isimkii maa haddii uu yahay cadima lfaaa fadi waayo oo maxduufa faa buu noqda fada waxaa laga jeeda xarafka koobaad kashiyatin oo kale hadduu lamid noqdo oo asoo fadi ka maqan tahay laamtina uu ka jirado fa jabruhu in fadaas lagu kabo iyo wa fatxu caynihi cayntiisa in la kordhigo ultuzima hunaa fi baabi nisba yadan heshiya ku jirtana in waaw loo bedela horyaa noola soo sheegay markaasaa waxaa la yidhi wlwaaxid اdkur naasiba liljamci in lam yushaabih waaxida biاlwadci wadkur sheeg alwaaxida mfradki sheeg naasiban xaal a tahay mid wax u nisbayna liljamci in lam yushaabih haduusan shabahin waaxidkaas waaxida bilwadci in lam yushaabih jamci haduusan shabahin waaxida mfrad bilwadci haduusan ku shabahin ayb waxaa laleeyahay wlwaaxid اdkur naasiba liljamci in lam yushaabih waaxida biاljamci waxa weeyaan isimkii haddii loo nisbeeyay jamac jamaca asoo baaqin calaa jamciyatihi jia biwaaxidihi jamacaa la rabaa in wax loo nisbeeyo jamacaas aad wax rabto in nisbaysid mufradkiisa uu celi jamacan hadda uu ka hadlay musanifka meeshan waxa weeyaan waa jamcu tagsiirka waa lannu jamcu mudakar saalim waaba noola soo sheegay iyo tahniyadiiba fii qowlihi buu noogu soo sheegay wa calaamad tahniyati xdafli nasabi yaa lagu soo sheegay haddii isimka asoo tathniye ah ama jamcu dakr saalim ah ama jamcu muanah saalim ah mufradkiisa yaa la keenaa soo nari intana wuxuu ku leeyahay jamcu tagsiirki waa lamid wadkur sheeg alwaaxida sheeg naasiban liljamci markaad jamci in wax u nisabaysa rabtid jamcaas mufradkiisa keen in lam yushaabi jamcaas haduusan shabahin waaxidan mufradkii bilwadci haduusan ku shabahin mathalan faraaid oo kale iyaad rabtaa inaad wax u nisbaysid faraaid waxaad leedahay fulaanu faradiyun fiiri faraaid oo jamcu tagsiir ahay oo jamcu fariida ahay yaa waxaa loo nisbeeyey mufradkii oo faradiyun baa la geliyey laakiin haddii mufradkii jamci haddii loo isticmaalo bimathaabati اlmufrad mufradkii loo celi maayo waxaa laleeyahay isimka oo jamcu tagsiirka ah haddaad jamciisa wax inaad u nisbaysa aad rabtid jamca ka taga mufradkiisii aad waa goorma in lam yushaabih waaxida bilwadci ilaa fi xaala waaxida oo jamca tagsiirka hadii loo isticmaalo asoo jamca bimathaabati mufrad hadii loo isticmaalo mufradkiisa in loo noqdo laazim ma aha ee asoo jamca loo nisbaynaya wuxuu ku miithaaliyey ka ansaar oo kale waay ansaar hadda jamcu naasirin ansaar waay waa jamc laakiin jamci waxaa loo isticmaalay bimuhaabati mufrad oo kale marka inan aan nasriyun inan idhaahdo shardi maaha asigoo ansaar ahoona jamac ah maadaama mufrad ou shabaho oo ujriya majra calam ansaar hadda fiiri haddii layihahdo qoraas calam u noqday marka ansaariyun muhaajiriyun aa laleeyahay asagoo jamciisi iska ah ansaarkii yaa haddana mufrad ahaan loo isticmaalaa sida muhaajir oo kale waay muhaajir hadda fiiri mufrad waay ansaar lamid ma ah ansaar jamac waay muhaajirna waa mufrad marka sidii mufradkii oo kale loo isticmaala asagoo iska jamciisa ah wax loo nisbaynaya sidaasuu ku leeyahay wa maca faacilin wa facaalin facil fii nasabin aghnaa can ilyafa qubil wuxuu leeyahay wa facilun lafdigaas facilka ah aghnaa wuu deeqay can ilyaa'i buu ka deeqay fii nasabin nasabka dhexdeeda faqubila waana la aqbalay facilkaasaa mubtada ka dhig wa faacilun lafdigaas facil ah oo maca faacilin wa facaalin wato aghnaa wuu deeqay facilkaas fii nasabin nasab markii la joogo can ilyaai buu ka deeqi faqubila hadda waxaan soo maanta dhan soo wadnay isimkii nisbada in la geli la rabo in ya mushadad aakhirka la geynayo marka yadii mushadadka marka qaarkeed waxaa kaa deeqaya awsaantan isimka hadduu facil ku yimaado ama facaal uu ku yimaado ama faacil uu ku yimaado waxaaba laga yaabaa ya inan loo baahanin oo asigoo sidaas ay nisbadii u noqonaya marka fiiri wuxuu ku leeyahy wa facilu lafdigaas facil ah. oo maca faacilin wa facalin ay la jiraan aknaa facilkii wuu deeqay can ilyaai buu kaa deeqay fii nasabi nasabka dhexdiisa faqubila waana la aqbalay marka fiiri facil oo kale markaad soo qaadatid waxaa laga yaabaa inad tiraahdid inaad tiraahdid facilkii fulaanun طacimun wa fulaanu labisun meeshii طacaamiyun ama laabisiyun had dhihi leed yaad leedahay fulaanu طacimun ay saaxibu طacaamin waay marka ya-di booskeedii facilkaasaa gashay wa labisun mid macnaha libsi u saaxib ah waay facil waa kaas faacil waxaa la yidhahdaa fulaanu taamirun wa fulaanu laabinun ay saaxibu tamrin wa saaxibu labanin ninka markuu caanaha maalin kasta uu si shalaqgeynayo waxaa lee laabin waa markuu timirta maalin kasta miduu gado iyo miduu soo gado iyo miduu soo gooyo ku dhex jiro fulaanu taamira laleeyahy ay mansuubun ila tamri waa taamiriyun meeshii la dhihi lahayo taamir a liska leeyahay la dhihi lahayo laabin a laleeyahay waa faacilkii ayadana waa lamid oo xiraftay gashaa fulaanu baqaal wa bazaaz wa najaar wa bannaa aada leedahay bannaa macnaha mid dhisma loo nisbay wa baqaal mid oo macnaha qudaarta gada wa bazaar ama bazaaz nin dharka gada waay sidaasaa laleeyahay marka awsaantan hadduu isimku ku yimaado faacil iyo facaal iyo facil ah waxay kaadeeqaan yadi mushadadka ayaga waxay noqonaya nisbadina faa'idaynaya ayagoona ya wadanin marka waxaa le fulaanu taamir ay saaxibu tamrin sidaas oo kale wa ayib waxaa kamid ah layihi qowl shaaciri siibaweyha wuxuu soo guuriyey dad waxay u malayaan wa anshad siibaweyhi markii la yihahdo shiibaweyha ma aha anshad haddii lagu shicir keyrkiisa uu leeyahay bou asiga ku luqay laakiin anshaa hadii lagu yidhah asagaa bilowday markaas lastu bilayliyin walaakinii nahir laa udliju leyla walaakin abtakir ah, siibaweyn kasoo guuriya ashcaartiis carabti lastu bileyliyin ma ihi buu nin nin habeen loo nisbay ma ihi walaakinii nahir aniga waxaan ahay nin maalin loo nisbay nahiriyun nahaariyun meeshuu ka dhihi lahay iyo wasanka nahir oo facilka ku kaaftoomay nahir wuxuu la micno yahay nahaariyun adoo yiri laa udliju leyla buu habeenkii ma guureeyo walaakin abtakiru waxaa weyaan waa dheelmada waa macnaha subxi baan aan aroorta horaan baxaa ibtikaarka waxaa weyaan salaada marku waagu fulaan qoorta ku qaaday soomaalida tiraahda macnaha markii fajarka u dhashay hore u baxay laa udliju leyla habeenkii ma guureeyo walaakin abtakir subxi aan jarmaada wa markaasuu musanif wuxuu iri wagayru maa aslaftuhu muqarara cala aladii yunqalu minhu iqtusiraa wagayru maa aslaftuhu waxaan soo hormaray waxaan ahayn muqararan xaal uu yahay mid oo aan soo sugay waxaas aan soo sugay waxaan ka ahayn iqtusira waxaa looga gaabsanayaa cala aladii shaksigii yunqalu minhu midkii laga soo guuri unbaa looga gaabsanaya laakiin wax oo qiyaas galaya ma ah wuxuu ku leeyahy wixii aan kuu soo hormariy on kuu soo sugay waxaan ka ahayn haddaad aragtid axkaamtii aan kuu soo dhisay waxaan ahayn haddaad aragtid ninka laga soo guuriyo unbaa loo yuxfadu calayhi walaa yuqaasu sidaas waa wagayru maa aslaftuhu waxaan soo hormari waxaan ahayn muqararan xaal w midkii oo lasoo sugay midkaas waxaan ka ahayn hadduu aad aragtid ukhtusira waa lagu gaabsadaa calى اladii yunqalu minhu midkii laga soo guri unbaa loogu gaabsadaa yuxfad walaa yuqaasu sidaas sidaasuu ku leeyahay oo waxaa kamid ah buu yidhi mathalan madiinada basra oo kale ah hadii wax loo idaafeynaya basriyun in la yidhaaha ahayd carabtiga qaar waxaa laga maqlay bisriyun ayagoo badi hoos dhigay si yar ah a laakiin sida macruufka basriyun waay laakiin qaara lagu arkay bisriyun marka ya oo nisba ah shaqa kuma laha xarafka koobaad aslanba markii in nisbadii awgeed in xarafkii koobaad loo hoos dhigo waxa weyaan shaqa kuma laha waa qiyaas ma ah ee midka la hoos dhiga midka yaa u nisba ku xariira wa kulu maa taliihi kasruhu wajab radi in lahoos dhiga basriyun radaasay leedahay laakiin baad in lahoos dhigo ma jirto ayib carabti waxaa laga maqlay baa layidhi markii la rabo dahriyun in la yihah mid zaman loo nisbay waay waxaa laga maqlay qaarkood inay leeyihiin duhriyun daadilkii oo la goday yaa u nisba xarafka hore in loo godo shaqo kuma marwa marwa magaalo magaceed waay waxay ahayd marwiyun in la yidhaahdo markii la nisbaynaya marwiyun markaasaa waxaa la yidhi marwaziyun za aan jirin baa la keensaday kul dalika mukhaalifu lima qararahu ibn malik wahwa shaadun yuxfadu walaa yuqaasu calayhi wsala allah wsalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin